bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsal allah wslm cla nabiyina muxamedi wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd wacanhu radi allahu canhu can ibni cabaas radi allahu canhu ana rajula nin ayaa daahara wuxuu dihaaray min imra'ati xaaskiisa hooyaday dhabarkeedaad iga tahay waay hooyaday dhabarkeedoo kale ayaad iila mid tahay ninbaa sidaa haweenaydiisii ku dihaaray daahara min imra'atihi uma kadibna waqaca wuu dhacay calayhaa korteedu ku dhacay wuu galmooday waay fa ata anabiya nabigu u yimi sal lay wasalam faqaala markaa wuxuu yidhi innii anigu waqactu waan dhacay nebi allow calayhaa korkeedaan ku dhacay oo waan u galmooday qabla an ukafira intaanan kafaaro gudanin intaanan kafaaradii bixinin ayaan arkay oo aan u galmooday waay qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam falaa taqrabhaa mar kale ha u dhowaanin xataa tafcala ilaa aada samayso maa amaraka allaahu wuxuu alla ku amray bihi isaga mar dambe ha ku noqonin ilaa aada samayso wixii rabbi ku faray oo kafaaradii ah rawaahu alarbacatu afartii baa wariyey ahlu sunanka wa saxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnu ljaruud xaafid ibnu xajarna fi lfatxi ayuu sanadkiisa ku taxsiininaya ayb warajaxa wuxuu rajaxay buu yidhi annasaa'iyu nasaa wuxuu rajaxay irsaalahu xadiidkan inuu mursal yahay yani inuu yahay mursalu cikrima oo ibnu cabaas aan la sheegin oo uu saxaabiga aan la sheegin sidaasi ayuu rajaxay ayb kadalika inuu mursal yahay waxaa rajaxay alimaam abu xaakim araazi abu daawuudna sida laga fahmayo saniiciisa isagana sidaasuu rajaxaya sheekh albanina saxiixa abi daawuudka asalka ah buu isaguna ku rajaxayaa inuu xadiidku mursal yahay marka yani ruwaadda waxay isugu khilaafeen qaarna waxay yidhahdeen cali bni cabaas oo saxaabigay sheegeen xadiidku marka waa musnad ama mawsuul kolba kaa tidhahdaba qaarna waxay yidhahdeen can cikrima can rasuuli oo saxaabigiiba meesha ka saareen marka waa mursal kaa dambuu marka nasaa rajaxay iyo abu xaatim araazi abu daawuud tasarufaadkiisa fi sunanna inuu sidaa rajaxayaa laga fahmaya sheekh albaanina saasoo kale u rajaxay marka sanad ahaan inuu mursal yahay baa xoog badan warawaahu waxaa wariyey xadiidku sidaasi sanadkiisa ha xoog badnaato inuu mursal yahay laakiin xadiidkun saxiixun lishawaahidihi wa axaadiis kale uu markhaati kacaysuu leeyahayo uu ka mid yahay xadiidka salamatu bnu sakrin baan u tegi doonee soo socda oo nebiga sal ly aslam ninka xaaskiisii intuu dihaaray intuusan kafaaro gudanin u galmooday ayaa la weydiiyey markaasaa wuxuu yihi kafaaratun waaxida waa un hal kafaaro hal kafaaro unbuu bixinayaa xadiidkaasi marka axmed iyo tirmidi baa ibnu baa soo saaray sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin wuu xoojinaya macnaha sidaasuu xadiidku marka uu ku noqonaya xasan ama saxiix warawaaxa wariyey albazaaru bazaar baa wariyey min wajhin aakhara dariiq kaluu ku wariyey can ibni cabaasin buuna ka wariyey radia allahu tacaala canhuma wazaada wuxuu ziyaadiyey bazaar fiihi wejigaasi ama ariiqa wuxuu ku ziyaadiyey inuu nebigu ninkaa ku yidhi kafir kafaara gudo walaa tacud hana ku noqonin intaasuu siyaadiyey riwaayada bazaar bazaar siyaadadiisa iyo ariiqiisuba dacfi baa ku jira oo khusayf ibni cabdiraxmaan nin la yidhahdaa sanadka ku jira oo saduuqun sayiu lxifdi ah isaga oo weliba aakhirka cumrigiisa uu isku dardarmaday siday culimmadu sheegaan marka waa daciif kafir walaa tacud ziyaadadaasi bazaar waa ziyaado daciif oo sanadkeedu u daciif yahay mutaabaco iyo shaahidna aan waahaysanin wey macna xadiidkani wuxuu faa oo laga faa uu ku saabsan yahay dihaarka leanna wuxuu inoo soo jamciyey baabkii hore iilaaga oo xalay aan soo marnay iyo dhihaarka iyo kafaarada dhihaarku marka buu xadiiskani ku saabsan yahay dhihaarkana waxaa la yidhaahdaa inuu ninku reerkiisa iyo xaaskiisa uu ku yidhaahdo hooyaday dhabarkeedoo kale ad dhabarka waxoogaa waxaa lagaga kinaayoonayaa lagu qarinayaa yacni sida hooyaday aanan u xaasaysanaynin baan adna ku xaasaysanaynin sidii hooyaday xaaraan iiga tahay baadna xaaraan iiga tahay saasaa laga wadaa laakiin dhabarka waxaa loo cabirayaa bimacnaa galmadaasay ka xishoodaanoo afka laga ilaaliyaa saas sida macnaha gaadiidka dhabarka looga fuuloo kale sidaasoo kale galmada u cabirayaanoo galmadiibay ula jeedaan marka hooyadayoo kale aad iga tahay hooyada dhabarkeedoo kale aad iga tahay sidaas hadduu ku yidhaahdo jaahiliyada islaamka ka hor lafdigaa hadduu ninku xaaskiisa ku yidhahdo furitaan bay ahaan jirta furitaan bay ahaan jirta oo hadduu sidaa ku dhawaaqo islaamka ka hor carabtu waxay ka soo qaadi jirtay inuu reerkii furay xukumkaa sharcigu wuu badelay marka wuu bedelay oo furitaan lagama dhigin laakiin waxaa laga dhigay arrin muxuu ahaayey khalad marka koowaad oo inuu ninku reerkiisa ku yidhaahdo hooyadayoo kalaad iga tahay horta waa hadal khaldo weysay ahantiisa waana xaaraam hadal noocaas inaad sidaa tidhaahdahay waa xaaraam dembi ah waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wa zuura aladiina ah, yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa hunna ummahaatihim hooyooyinkood ma ah goormay xaaskaagu hooyo ku noqotay in ummahaatuhum ila allaa'i waladnahum hooyadaa waa untii ku dhashay wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran baa layihi tabarak watacala hadal inkiray iyo been bay ku hadleen baa layihi tabaaraka watacala marka inaad tidhaahdo xaaskaaga hooyadoo kalead iga tahay ama dhabarkeedoo kalead iga tahay ama iila mid tahay waa hadal been ahoo dembi ah waana zuur hooyadaana sidaa ku noqon mayso way macana aad baa loo fogeyey sidaas daraaddeed baa waxaa ijmaaca culimmadu isla ogol yihiin inuu dembi yahay ruuxii sidaa sameeyena inuu xaaraam ku dhacay marka koowaad taas waa qur-aanka marka ka hadla ayib kadibna hadalkaa markuu ku hadlay shareecadu kama furin xaaskiiyo hadalkaa kuma furmaysee laakiin kafaara ku laasimaysa waana midda suuraddaa suurat lmujaadila qad samica allahu qawla latii aayaadkeedaa hore alla tabaaraka wa uu ku faahfaahiyey ee kaga hadlay wey macnaha markii la yidhi arrintu waa khalad oo la fogeeyey oo la idaaneeyey kadib baa xukunkii la sheegay waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqaba yani qoor xoraynteed min qabli an yatamaasa hadduu waayo fa siyaamu shahrayni mutataabicayn min qabli an yatamaasa faman lam yajid faicaamu sitiina miskiina kafaaradaasaa laysu daba dhigay saasmaayb xadiidkani marka wuxuu faa-iideeyey haddii ninkii ilan qur-aanku muxuu yidhi qur-aanku wuxuu yidhi min qabli an yatamaasa kafaarada waxaa lagaa rabaa intaadan reerka taabanin oo u galmoonin somaada dhihin hooyadoyo kalaad iga tahay intaadan u galmoonin oona xaasaysanin waa inaad kafaaro gudato adoon kafaaro gudanin inaad u galmootona waa xaaraam qur-aanku saasuu ku xidhay min qabli an yatamaasa intayna istaabanin baa leeyahy ayib haddii isaga oo aan kafaaradii gudanin mar labaad intuu khalad sameeyo u galmoodo meeqa kafaaraa ku laasimaysa ila laba khalad buu galay sooma markii hore dihaarkii buu sameeyey dihaarkii hadduu sameeyey maxaa laga rabay waxaa laga rabay intaadan u galmoonin kafaaro gudo khalad labaad buu galayo isagoon kafaaradii gudanin buu u galmooday ayib ma laba kafaaraan saaraynaa mise hal kafaaro xadiidku wuxuu ka hadlay hal kafaaro unbuu nabigu ku laazimay sal alay slam oo waxaa lagu yidhi ha ku laabanine laakiin kafaaradii gudo sidaasuu ku yidhi arrintaa iyada ah galmadaasi ka hormartay kafaaro gudashadu inayna keenaynin kafaaro labaad oo keliyata u baahan tahay uun war ka towbadkeenoo kafaaradiina gudo hal kafaarana laasimayso ayaa waxaa maray culimmada badankood afarta imaamna sidaasay qabaan kafaaro labaad ma laasimayso waa hal kafaaro xadiidkuna sidaasuu faa'iidaynaya laakiin qur-aanka daahirkiisa waxaa laga qaadanayaa inuu khaldamay ayib inuu khaldamayo oo uu gafay waana laysla ogolya inuu khaldamay waa laysla ogolyahy leanna qur-aankaaba wuxuu yidhi min qabli an yatamaasa khaladkii hadduu galay ma kafaaro labaad baa ka laasimaysa jawaabtu waa maya xadiidkaa sidaa caddeeyey afarta imaam iyo keyrkoodna halkaasay mareen khilaaf shaadaa ku jira ayib waxaa kaloo laisweydiinayaa hadduu yidhaahdo hooyaday oo kale aad iga tahay ma hooyaday dhabarkeeda taas la gerayo way cadda dihaar inay tahay layskuma khilaafsan laakiin hadduu dumarkii kale ee guurkoodu xaaraanta ka ahaa uu magacaabo oo yidhaahdo walaashay dhabarkeedoo kale ad iga ama habaryartay dhabarkeedoo kale ad iga ama eeddaday ma lamid baa mise lamid maa badankood culimmadu jumhuurtoodu waxay qabaan inay la mid tahay hooyadana waxaa loo magacaabay waxay leeyihiin waa lmuxaramaat dumarka guurkooda layska xarimay iyadaa asal u ah iyadaa u horeysa leanna alla tabaaraka wa tacala fii suurati nisa xurimat calaykum eh? ummahaatukum ayadaa loogu horreysay ayadii maadaama asal ay tahay haddaad iyada sheegto iyo haddaad kuwa kale xaaraanta kaa a ah sheegtaba waa isku mid sidaas daraaddeed kafaara kugu waajibayso dihaar way noqonaysaa haddaad walaashay dhahdo ama eedaday dhahdo ama habaryartay ama hooyaday dumarkaa guurkooda abadiyan xaaraanta kaa yahay iyo hooyadu waa isku mid bay qabaan culimada badankood macnaha xadiidku marka macnahaasu inoo faa'iideeyey mase tilmaamin oo nebigu sal lay aslam ninkan ma dhihin toobadkeen inuuse khaldamay waxaa laga fahmayaa qur-aankaa laga fahmayaa baynu nidhi waana masalo mujmac oo laysla ogol yahay can salamata bni sakrin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi dakhala waxaa galay ramadaanu ramadaan ayaa galay fa khiftu waxaan baqay fa khiftu waan baqay oo waxaan ka baqay an usiiba inaan asiibo imra'atii xaaskayga inaan u galmoodo ramadaan baa lagu jiraa waa la soomaye lafahaygaan u baqo waxaa la istiri amaad islaanta adoo sooman aad ku khaldan fa daahartu markaasaan dihaaray buuhi minhaa xaggeeda ah, dihaar iskaga reeb baan isiri hooyadayoo kalaad iga tahay baan buhi intay bishu dhammaanayso xogaa wuu iskaga celinhaya si kale iskaga celin waay ayb fankashafa waxaa faydmay buuhi lii aniga waxaa ii faydnay shay-un shay oo minhaa iyada ka mid a leylatan habeen habeen iyadoo la joogo oo dayaxna ay tahay unbaa jirkeedii qayb ka mida maradii ka qaadan markaasay ii muuqatay jirkii qaar ka midoo faydmay baa ii muuqday fa waqactu calayha markaasaan ku dhacay waa ishayn waay waaba ku boodayba dantiisu ka dhamaysa fa qaala lii markaasuu igu yihi rasuululahi sal lay slam baa wuxuu igu yidhi arrintiibuu nabiga u keenay sal lay slam markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi xarir xore raqabatan qoor xore adoon xore addoon xore faqultu markaasa waxaan igu yidhi ma amliku ma heli karo ilaa raqabatii qoortaydan mooye wax qoor ah oo gacantayda ku jirta waa untan tan ku taalle madaxayga ka hoosaysa waay raqabo kaleo ma haystaba addoon kale ma belhi w man qaala wuxuu yidhi nebigu sal ly aslam fasum soon shahrayni laba biloodoo mutataabicayni israacracsan hal maalin aadan afurayn u dhexaysinan isku xiga qultu waxaa idhi hal asabtu miyaan asiibay alladii kii asabtu aan asiibay ilaa min asiyaami soon dartii mooye wixii ugu dhacayba soo un soomba ma keen hal bil baan sabri waayeen laba biloodoo isku xigta sabir seen u sabri buu leey soo waaba kii waxaan i geliyey <laughs> nin ragoo badheerihiisa cadaysanaya warkiisa cadaysanaya qaala markaas nabigu wuxu uri sal lay waslam acim waxaad quudisaa faraqan faraqaasi waa weel oo min tamrin timir ah sitiina miskiinan lixdan miskiin quudi buuli ah, waa weel wax lagu beego mhm. faraqan min tamrin oo timira sitiina miskiinan u qaybi ahrajahu waxaa soo saaray xadiidka axmedu baa soo saaray walarbacatu iyo afartii baa soo saaray ila nasaa-iya nasaa-i mooye wa saxaxa waxaa saxiixiyey ibnu khusaymata wa bnu ljaruud kadalika waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti muslim dahabi baa ku waafaqay laakiin waxaa warkaa ka daba tegey alimaam abulxasan ibnu qataan iyo sheekh albani iyo keyrkood oo waxay yidhahdeen xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira moxamed ibnu isxaaq wuuna cancaneeyey cinda aljamiic sidaas daraaddeed dacfi baa ku jira sanadka xadiidka alimaam lbukhaari iyo cabdilxaq ishbiili ayaguna xadiidka waxay ku cileeyeen inqifaac sanadkiisu waa kala go-an yahay bay dheheenoo sulaymaan ibnu yasaar oo salamat ibnu sakhri ka warinaya kamuusan maqal bay dheheen xadiidka marka laba ciluu qabaa cancanatu maxamed isxaaq oo mudallis ah waxaa kale uu qabaa inqitaac bayna yani waxa weyaan taabiciga xadiidka warinayo sulaymaan ah iyo saxaabiga laga warinayo waxmayna kala maqlino waa kala go-an yahay sanadku labadaa ciladood buu qabaa laakiin xadiidku sida uu leeyahy shekh albani caley raxmatullahi fi lirwa falxadiidu biuruqihi wa shaahidihi saxiix buu leeyahy shaahidna waa leeyahay u markhaati furay uruqdiisa markii laysu gegeeyana way isxoojino saasuu xadiidku ku sugnaanaya ama sanad ahaan dacfi baa ku jira ayb xadiidku marka isagoo dheer bay qisadiisu timid hadda uu soo gaabiye xaafidku laakiin aad buu u dheeryahay salamat bnu sakrin albayaadi ninkan la yidhaahdo saxaabada ka midu ah wuxuu yidhi waxaan ahaa buu yihi kuntu mra'an usiibu min annisaai maa laa yusiibhu hayrii buui waxaan ahaa buu ihi nin dumarka xaggooda ka asiiba waxaan aniga cidaan ahayn ayna ka asiibin buui yacni waxaan ku ba'naa waaye dumarka xaggooda nin arrinkaa igula tartamina ma jirin buui falamaa dakhala shahru ramadaana bisha ramadaan markay soo gashay buu ihi ayaan khiftu an usiiba min imra'atii shay-an reerkayga inaan intaan wax ka asiibo oon habeenkii u tago inay markaasi waagu iigu baryaan ka yaabay buui oo sidaan wax u isticmaalahay intuu fajarku iigu yimaado fajarkii hadduu igu qabsana inaan iska celi waayo sii wato soonkayguna sidaa ku fasaadaan ka yaabay buui ayib markaasaan dihaaray buu yidhi xataa yansalika shahru ramadaan ilaa bisha ramadaan ay ka dhammaato naa inta bisha ramadaan ka dhammaanayso hooyadayoo kale aad iga taawaaday ah, sidaa isaga celiyo fabayna hiya takhdimunii daata leylatin id takashafa lii minha shay habeen iyadoo ii adeegaysa ayaa jidkeeda qayb ka mid a ii muuqday buui oo maradii ka faydantay falam albas an nazawtu calayha hal mar baan ku booday buui waan ka dulbaxay buui falama asbaxtu kharajtu ilaa qowmi waagi markuu ii baryey baan reerkaygii aaday buui odayaashii reerkaan u tegay buui markaasaa waxaan u sheegay buui warkaygii baan u sheegay buui xalay wax iga dhacay warnimyh waa khaldamay odayaashii buu tiri markaasaa wuxuu ku yidhi war nebiga ii raaca kaalee nebiga erge igula teg oo iraaca markaasaa wuxuu idhi maya ku raaci mayno maxaa yeele haddaan nebiga u tagno ama aayad qur-aan aan soo degi oo nalagu canaanan ama nebigu hadal buu dhihiyo ceebtiisu weligii ayna naga hadhayn saas daraaddeed dembigan adaa galee khaasa kugu ahaadee ka cutag badhe nebiga ku raaci anagu ree baa nala dhahay oo iska fogeeyey markaasaan tegey buuri nebigaan u tegey sal alay aslam warkii baan u sheegay buuri markaan arrintii u sheegay nebigu wuxuu yihi anta bidaaka yaa salama salamow ninkaasi maadiga ninka arrintaasi maadiga markaasa waxaa ihi ana bidaaka yaa rasuul allah ninkaasi waa aniga aniga wey laba goor baan ku celiyo wa ana saabirun liamri illaah faxkum fiima araaka allahu baa anigu anaad sameeyey wixii amar ilaahayna waan ku sabrahayaa wax alla wixii kula quman igu xukun buui xukunkii xagga alla ka yimaada waa ku sabrahaya xataa hallay dilo w markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam xarir raqaba qoor xoreen markaasaa waxaan ku yidhi buuhi waladii bacataka bilxaqi maa amliku raqabatan hayrahaa luquntaydan qoor aan ahayn maba haysta buui markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam fasum shahrayni mutataabcayn laba biloodoo isku dhigta soon marka markaasa waxaan igu hi hal asabtu aladii asabtu ilaa min asiyaam soon unbaaba ii geeyeyba waxaanaan galay soon baan wadi karaa markaasaa wuxuuhi nabig sal lay aslam acim wasqan min tamrin bayna sitiina miskiinan yani timirta intaad timir qaado wasqi waa lixdan saac lixdan saaco timira qaado masaakiin u qayb markaasa waxaan igu ihi waladii bacataka bilxaqi laqad bitnaa waxshayni ma lana acaam xalay waxaaban barinayba anagoo gaajaysan oo naa cunto haysanin marka waxoogaa haddaan helo aniba ima dhaafta wa geena aniga reerkaygii baa u baahnay jid walba waa soo xidhay marka markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam fanfaliq ilaa saaxibi sadaqati bani zurayq reerkuu ka dhashay sekadii ay soo ururiyeen ninkii hayey buu nebigu u diray sal lay slm reerkaasi sekaday soo ururiyeen ninka gacanta ku haya u tag falyadfac ilayka ha ku siiyo markaa nabigaa isoo diray dheh sidaa masaakiinta marka ku quudi oo timirtaa ku sii wa kul anta wa ciyaalaka baqiyataabuun waxa kuu soo hadhana adiyo ciyaalkaagu cuna intaasuu nabigu marka u xukumay sal lay sl xukumkaa markii la siiyo waxoogaa neef ka soo booday ayuu soo noqday marka isagoo aad u faraxsay reerkiisii buu yii markaasaa wuxuu yidhi wajadtu cindakum diiqa wa suu'a ara'yi buu yidhi agtiinna waxaan kala kulmay cihiiri iyo ra'yi xumo iyo tale xumo ah. wawajadtu cinda nabiy sal lay aslam asacata wa xusna ara'yi buui nabiga agtiisana waxaan ugu tegay buuhi waa sacnimo iyo ra'yi iyo talo wanaagsan buui waa idinka raystay raacidlaaantiina amay raacin amay raacin waa idinka raystay saas man markaasu wuxuu yidhi weliba nebigu wuxuu ii amray buu yidhi sakadaad uruuriseen iyo sadaqadaad uruuriseen in lay siiyana waa ii amray buu oo wax ka qaada kaas wey man waad diidaneeda raacdaan qisadaa dheer buu marka xadiisku leeyahy qisadaa dheer xafiidku maqsuudka unbuu ku soo gaabsaday sababta hadda xadiidkan loo keenayna waxa weeye in laynoo caddeeyo kafaarada la bixinayo ruuxa dihaarka sameeyey reerkiisa sidaa ku yidhi kafaarada ku waajibaysa sidaa ay tahay macna sidaa uu xadiisku hadda u sheegay bayna qur-aankuna u sheegay ah. xoraynteeda ayaa horaysa marka uu u imaanahayo laba bilood soonkooda waa markuu qoor wuxuu ku xoreeyo waayo markaa kadib waxaa daba taalla hadday kuu suuroobi weydo laba bilood soon laba bilood haddaad keri weydo markaasaa lixdanka miskiin ay imaanaysa marka waxa way kafaarada tartiib sidaasaa loo kala tartiibinayaa khiyaar ma ah kolba kaad adigu doonto ka qaadan mayse waa murataba bi hada tartiib kan haddaad weydo kan haddaad weydo kan saas wey macnaa sidaasna waxay qabaa culimadu isla ogoli waa mujmac khilaaf kama jiro arintaa yar in sidaa loo kala tartiibinayo macna soonka isku xiji baa la yidhi waxay culimmadu qabaan soonka hadduu kala gooyo cudurdaar la-aan oo uu u dhexaysiiyo maalin afur ah inuu soo bilaabayo hadduu konton iyo sideed beri soomo oo maalintii konton iyo sagaalaad uu afuro dib buu labada bilo usoo bilaabaya waa hadduu u afuro cudurdaar la-aan hadduu cudurdaar dartii u afuro oo masalan xanuun dartiibuu la wadi waaye ama ma ahe safar iyo socdaal buu galay ama ma ahe masalan ciid baa soo gashay ayaamu tashriiqoo la soomi karin baa soo galay asbaab macaadiir sharciga ama cudurdaar sharciga hadduu u afuro meeshii buu kasii sii wadayaa intii u dhimanaydunbuu la imaanaya laakiin marka uu soo bilaabayo waa markuu u afuro cudur daar la-aan saas man sidaana waxa weyaan iyadana jumhuurtaa qabta waxaa kuu yimid cuntada bixi laleeyahay qiyaas intee leeg buu bixinaya qiyaas intee leeg buu bixinaya riwaayadan hadda inoo taalla faraqan min tamrin sittiina miskiinan faraqaasaa laisku khilaafsanya intee buu qaadaa ayib xadiidkan iyo xadiid kalaa ku sugan baabka dihaarko xadiidka labaadi waa xadiidkii gabadhii la dhihi jiray khawla ama khuwayla binti malik bni saclaba oo waxaa qabay nin la yidhaahdo aws ibnu saamit aws ibnu saamit yani cubaadat ibnu saamit walaalkii baa qabi jiray markaasuu dihaaray nin waxoogaa yani yaro jiran buu ahaayo dadkan oo eh, la yaro qabto buu ahaa markii la qabto oo xanuun yaro qabto buu marka haweentiisa dihaari jiray ayadoo marka weynaatay oo u ilmo dhashay oo yuu aayar dihaaray khubayla nabiga u timi sal lay slam ama khawla labada waa la dhaha iyadoo nabiga u dacwoonay sal lay slam rasuul ilaahayow ilmihii markuu iga dhammaystay oon duqoobay oo waxbay igu laabneen buu idihaaray dihaarkuna furitaan bay u haysteen sooma yani kaanna iyadoo isagoo furay oo kale isaguna u hayst iyadana in la furay u hayst markaana wax xugum oo sharci oo dihaar kasoo degay ma jiro markay gabadhu nebigu u timi sal lay wasalam oy la dooday nebiga wada hadleen oo hadal dhex maray ayaa marka waxaa soo degtay yani qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fi zawjiha aayaadkaasaa soo degay qisada aayaadku kusoo degayaan marka waa qisada khawla iyo aws ibnu saamit saas man qisadaasay ku timid qisadaa iyadaa marka xadiidka ku yimidi wuxuu tilmaamayaa duruqdiisa badankeedu waxay ku asaxday inuu nebigu amray sal lay asalam shan iyo toban saac inuu qaybiyo shan iyo toban saac masaakiin u qaybaale shan iyo toban saac maxaa yidhi marka lixdan miskiin shan iyo toban saac marka loo qaybiyo miskiinkiiba wuxuu yeelayaa rubcu saac sooma rubcu saacuna waa mudd sidaana waxaa maray imaamu shaafici iyo keyrkii oo waxay leeyihiin likulli miskiinin muddun mudkuna waa saac afar meelood loo kala dhigay meel ka mid a xadiidkan sakhar laftiisa duruqda saxiixa waxay tilmaamaysaa inuu nebigu faray sal alay wasalam shan iyo toban saac inuu masaakiinta u qaybiyo saas daraaddeed xadiidkaasi khawla qisadeeda iyo xadiidka yani waxa weye salamatu bnu sakhrin labadoodaba marka duruqdooda lasu geeyo waxaa badan duruuqda sheegaysa iyo alfaadda sheegaysa miskiinkiiba hal mud in la siinayo dariiqa odhanaya lixdan saac qaybi oo miskiinkiiba hal saac kusoo hagaagayso ma xoog badna abuu xaniifaasi qaatay dariiqa tilmaamaya soddon saac oo miskiinkiiba nus yeelanayana axmed baa qaatay masi xoog badna waxaa ugu xoog badan shan iyo toban saac oo lixdan miskiin loo qaybinayo miskiinkiina uu rubuc saac helayo oo ah mud ah yani labadaba gacmood oo sacabkoo la buuxiyey qur-aanku isagu qiyaasta miskiin kasta la siinayo ma sheegin lixdan miskiin unbuu yidhi saas man yani waxaa laga wadaa un inaad hal mar dherjiso un waxuu ka dhergo hadday raashiin ingaga noqotona qiyaastaas fuqahadu ku kala tegsan yihiin haddii raashiin bisil ay noqotona wax hal mar wuu ka dhergaal rabaa inaad tiso waxaa kaloo isku khilaafsan yihiin lixdan miskiin miyaa mise hal miskiin baad ku celcelin kartaa lixdan beri qur-aanku wuxuu ka cabiray sitiina miskiinan lixdan miskiin inay kala duwan yihiin baana asal saas daraadee lixdan kala duwan hal mar inaad wasiiso waxba sharti maaha marar kala duwan baad siin karaysaa wy man sidaasaa axaadiista laga faaiidaysanaya man baabu licaani licaankiibuu baabu yahay waxaa kaloo iyadan ay ka hadlaan oo masale aada u dhacdaa haweentu hadday iyadu ninkeeda dihaarto ma dihaar muctabara ah mise muctabar ma wax kasoo qaad maleeya mise male hadday ninkeeda ku tidhaahdo aabbahay oo kale ad iga soo ma dhahaan ma dihaar baa mise dihaar maa qaar waxay leeyihiin waa dihaar iyada kafaara ku waajibaysa laakiin ninkeedu intay kafaarada gudanaysa inuu u sugo waxba laasim kuma ah min qabli an yatamaasa ninka ihaarkiisay ku timid badhe laakiin hadday iyadu dihaarto xaqiisii inuu meesha ku baabao uu sugo intay kafaaro gudanayso laazim ku abay dheen isagu ku dambaabi maayo ayb waa qolada qabta inay wax dihaari karto qaarna waxay leeyihiin war dihaarku sidiisaba nin baa wax dihaara qur-aankuna wuxuu ka cadiray waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim ma sheegin qur-aanka iyo sunnada haween wax dihaaraysa ma sheegin ihaarku dalaaqoo kaluu la mid yahay xagga axkaam badan kala mid yahay sidaas daraaddeed naagtu wax ma furto sidoo kale wax ma dihaarto qaar waxay leeyihiin warmehe dhaar oo kale ha laga dhigo kafaaratulyamiin ha lagu laazimiyo halkaasay marayaan macna adiga wax weeyaan bacdu salaf baa qabay in ay kafaara ku waajibayso hadday ninkeeda dihaarto way macna laakiin nusuusta marka loo kaco wax nas oo ku laaziminaya haweeney kafaaro ku laaziminaya lama hayo baabu licaani licaankiibu baabu yahay allicaan yani ninka iyo reerkiisa oo licaansamo wey masaladani waxa weeyaan haddii uu ruuxu ruux kale uu zino ku sheego ila waa magac dil wey mogta ruuxu waa zinaystay hebel haddaad tiraado waa magac dil cosdigiisa iyo sharafkiisa aad meel kaga dhacda hadduu xaaskaagii uusan ahayn ruuxa aada zinada ku sheegtay ama rag ahaada ama dumar ha ahaadee siddeetan jeedal baa lagugu dhufan haddaad afar markhaati keeni weydo waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun afar markhaati hadday keeni waayaan waxay sheegeen alla wuxuu ihi tabaaraka wa siddeetan jeedal ku dhufto waa midda labaadee markhaatigoodana ha qabanina markhaati ma galaan waana faasiqiin intaasaa laysu daba dhigay ila aladiina taabuu ruuxaasi waa hadduusan xaaskaaga ahayn cidda aada zinada ku sheegtay hadday xaaskaagii tahay lagu jeedli maayo siddeetan jeedal ma ah reerkaagii baad ku sheegtay way zinaysatay baad markaa baab kalaa shareecadu u samaysayoo nicaan baa la yidhahdaa waa daaran iyaduna way dhaaran waadna kala soconaysaan wa maxkamaddaan laydin geyn ayaduna waxay mari muxuu ahay shan dhaarood adiguna shan dhaarood wa bas waana laydin kala dhaqaajin laakiin in lagu yidhahdo war afar markhaati keen in reerkaagu zinaystay haddaad keeni weydana waa lagu jeedliyo muxuu ahaayey dhabarkaa lagaa garaacay taasi waa xukumka xaaska haddii cid aan ahayn aada qadafto wa ama reerka haddaad ku ganto xukunka licaankay qaadanayso licaankana waxaa laga keenay yacni waxay isku habaarayaan labaduba khaasatan ninka haddii aan been sheegayo lacnadi haygu dhacdo licaanka halkaasaa laga keenay oo yani waxa weyaan habaarkaa uu lacnada isku habaaraya ayib middaa fii suurati nuur alla kaga hadlay wey tabaaraka wa tacaala yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaa ila anfusuhum kuwa dumarkooda zinada ku ganaya isla markaana aan markhaatiye helin markhaatiye keenin ilaa naftooda mooyaane wax kalaba ma hayaan fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaah inahu la min asaadiqiin afar goor waa inuu dhaarto ku dhaarto inuu run sheegayo oo waxa uu ku sheegay haweentaa inay runtiito afar goor ku dhaaranaya waalkhaamisatu midda shanaadna wuxuu ku dhaaran anna lacnat allaahi calayhi hee in kaana min alkaadibiin ta shanaadna wuxuu dhihi lacnad ilaahay inay korkiisa ku dhacayso hadduu been ku sheegay oo ku been abuurtay aye isagii markuu shantaa maro ayadii baa loo imaanaya ma ama qir oo hadday qirto maxaa dhacay markaa ya marka waa la jeelli alla jeelli miya dhagax baa lagu dili soolaayi minla maa dhagax baa lagu dili ayib waa hadday ogolaato ninka warkiisay qirto oy ictiraafto hadday diiddo isu soo taagtana taagsana wayadra'u canha alcadaaba wey markaas cuquubadaasi iyo xaddaa la marinayo waxaa ka reebi kara an tashhada arbaca shahaadaatin billaah afar dhaarood inay alla ku dhaarato inahu la min alkaadibiin inuu beenaala yahay bay afar ku dhaaranaysa waalkhaamisata midda shanaadna anna gadab allahi calayha cadho ilaahay inuu korkeeda uu yahay bay ku dhaaran cadho ilaahay inay korkeeda yahay in kaana min asaadiqiin hadduu run sheegayo hadday runtii tahay waxa uu igu sheegayo cadho ilaahay korkay korkayga ha ahaatay dhih midda shanaad sidaas markay yidhaahdoona iyaduna isaguna shantaa maro iyaduna shantaa marto maxkamadda horteeda khalaas waa u kala dhammaatay na adiguna reerkiini aad war adiguna xoolahaaga dhaqaal dhih licaanka kaasaa la yidhahdaa marka licaanku yuu dhex maraa wuxuu dheer maraa nin iyo xaaskiisiio isqaba oo uu zine iyo xumaan ku sheegay dariiqaasa marka la marinaya ya way soo socotaa ma isku soo laaban karaan mise isuma laaban karaan soo socotaa hay minhaaj lama hor orday dhahan soomaali baabu licaani licaankiibu baabu ya can ibni cumara radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi sa'ala wuxuu weydiiyey fulaanun hebel hebelkaasi waa nin la yidhahdo cuwaymir alcajlaani baa la yidhahda min saxaabiyu ahaa sa'ala wuxuu weydiiyey fulaanan hebel hebel baa weydiiyey nebiga sal lay sl waa cuweymire oo faqaala wuxuu uhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal ka waran an an low wajada hadduu helo axadunaa midkaya imra'atahu xaaskiisii hadduu helo calaa faaxishatin zino korkeedna uu ku helo ama calaa faaxishatin ayadoo zino korkeeda ku sugan oo fuxshi iyo zino samaynaysa hadduu ugu kor yimaado gawar kayfa see buu yeeli ah, hawshiiyo socota wuu soo dul istaagay muxuu samayn in takallama hadduu hadlo oo uu yidhaahdo reerkii waa zinaysatay takallama wuxuu ku hadlay biamrin arrin buu ku hadlay cadiimin oo weyn arinma waad qabsanaysaan waay hadduu yidhaahdo way zinaysatay inta laysoo qabtaa lay garaaci ilan markaa wuxuu garanayaa ma soo degin aayaadkan dambe marka licaanka waxaa markaa yaalla waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhada fajliduuhum amaaniina jalda sideetan jeedal baa kugu dhici waa marka wuxuu yidhi hadduu hadlo arrin weyn buu ku hadlay wa in sakata hadduu aamusana sakata wuu aamusi calaa mili dalik kaa mid la mida korkiisu ku aamusi arrin weyn buu qarsano hade gogoshiisiiba baad ugu galay wa gurigiisiiy gogoshiisiibaa biyo ugu galeeno naag zinaysanaysiiyo gogol wasakhaysan ma qarsan karno haddaan aamusnana wax weyn baan nula aamusnay ah. warkaasuu yidhi falam yujibhu nebigu uma jawaabin waxaan isagoon dhicinba lama raadiymo ah, waa ka aamusay nebigu sal lay slam falam yujibhu uma jawaabin khaasatan shareecadu markaasi waxyigu degayo asalku wuxuu ahaa wixii uun bannaanka usoo soo baxoo ka maarmi weydaan mooye su-aalaha badan joojiya laa tasaluu can ashyaaa in tubda lakum tasukum waxyaalaha weydiinina haddii laydiin muujiyo idin xumaynaya shayga su-aasha lama badi waxyaalaha faraha bad su-aalaha wixii uu idin qabsado laga maarmaan mooyo su-aalaha kale iska daayay ahayd macna falam yujibhu nabigu ugama jawaabin sal lay aslam falamaa kaana markuu ahaaday bacda dalika markaa kadib bacda dalika arinkaa kadib markay ahaatay ataahu haddana waa u yimid nabiga sal l slam ninkii u yimid mar kale u yimid faqaala markaasaa wuxuu yihi in ladii kii sa'altuka aanku weydiiy nebi allow canhu xaggiisa qad ubtiliitu bihi waa laygu imtixaanay buuri qad ubtuliitu waa laygu imtixaanay bihi isaga markii hore waan iska kaa warsanahaye oo su-aal iyo oon cilmi raadisba iga ahay laakiin arrintii waaba igu dhacdayba imtixaan soo ka aamus lama dhihin xaarabtu waxay yidhahdaan albalaau muwakkalun binutqi bay dhahan balaayadu sideeda waxaa loo wakiishay hadalka wixii haddaad ku hadashaba waaba adaa iridii isku furayba soma marka wax badaan baa la qariyaa waa laygu imtixaanay buu rasuulilaahi arrintan ku weydiinahay faanzala allahu allah wuxuu soo dejiyey alaayaati aayaadkiibuu soo dejiyo fii suurati nuuri suuratu nuur dhexeeda ku sugan oo aayaadkan hadda sheegayna aayaadkaasaa soo degayo oo muxuu ahaayey arrintii marka lagu xalliyey fatalaahunna aayaadkiibuu nebigu akhriyey calayhi korkiisuu ku akhriyey ninkii korkiisu aayaadkii ku akriyay wa wacadahu wuuna wacdiyey war ilaahay ka baq buu yidhi wadakarahu alluu xusuusiyey aad buu ula hadlay war niyow war ka dah war amaad khaldanta war umaad ku been abuuranaysaa war ilaahay ka yaab war aad buu ula hadlay nebigu sal ly sl wa ahbarahu wuxuuna u sheegay anna cadaaba addunyaa ciqaabta adduunyo iyo jeebal adduunka lagu jeedlaaye ahwanu waa mid ka fudud oo ka sahlan min cadaabi alaakhirati cadaabka aakhara isagaa ka sahlan maanta in intaad iska qirato gabadha inaad ku been abuuratay siddeetan jeeda lagugu dhufto cuquubadaasi waxay ka fudud tahay aakhare in lagu cadaabo marka cadaab aakharo iyo cuquubo adduunya cuquubo adduunya fudud intaa muxuu nebigu doonaya inuu ka gaadho wuxuu doonayaa inuu ka gaadho hadduusan arrinta hubin oo gabadha ku been abuurtay intaan la gaadhinba licaanka inuu ka noqdo saas daraaddeed la jeedlo sidaana arrintu ku fayoobaato ila hadduu qirto waa la jeedli sooma hadduu qirto waa la jeedli saas man waxaan u jeedaa haddii uu qirto inuu ku been abuurtay ha waa la jeedli sideetan jeedood baa lagu dhufanay qaala markaasaa wuxuu yidhi laa maya maya waladii mid baan ku dhaartay bacataka ku bixiyey oo ku diray bilxaqi xaq kugu diray maa kadabtu ma aana been sheegin calayha korkeeda kuma been sheegin buuri waxaan hubaan ku hadlaya rasuul ilahi arrinta anaa isdul taagay wax la iiga sheekaynaya ma ah uma dacaaha kadib buu nabigu iyadii u yeeray keen baa laydhi iyadii khawlata binti caasim baa la dhihi jiray fawacadaha iyadiina waa wacdiyey nebigu kadalika sidii oo kale u wacdiyey baa ilahay ka yar na haddaa arrintan gashay naa cadaab adduunya in dhagax lagugu dilaa ka roon in aakhare lagu cadaabo naa aad buu laha qaalad waxay tidhi laa maya ah, maya ayaduna ay soo waladii mid baan ku dhaartay bacataka ku diray bilxaqi xaq kugu diray allah xaq kugu soo diray baan ku dhaartay inahu isagu lakaadibu waa beenaalay tiri ah, been buu sheegaya waana ugu been abuurtay fabadaa markaasuu nabigu bilaabay sal lay sl birajuli ninkiibuu ku bilaabay cuwaymir baa lagu bilaabay fashahida markaasuu qiray arbaca shahaadaatin afar qiraal bilaahi ilaah shahiidad macnaa dhaar waay shahida billaahi afar dhaarood buu alla ku dhaartay macnaha in uu run sheegayo middii shanaadna haddaan been sheegayana lacnadu ha igu dhacda buui ma ninkii markuu ka dhamaystay nebigu sal lay slam uma sannaa wuxuu ku labeeyey bilmar'ati haweenaydii buu ku labeeyey ayadiiba haddana u yeelay ayaduna meeshiibay ku dhufatay cag uga dhigine way dardartay uma kadibna faraqa wuu kala geeyey nebigu baynahumaa dhexdooda waa kala diray marka ah. Ah, waa la kala dirayo sidan iskuma qabi kabtaano reer iyo nin iyo xaas isuma noqon kartaan bale kala taga rawahu muslim baa wariya xadiidka isaga ayb xadiidka cuwaymir alcajlaani iyo xadiidka hilaal ibnu umaya waa labada xadiidee asalka u abaabu ah licaan aayaadka suuratu nuur midday ku soo degeen sababtiisana waa laisku khilaafsanya labadaba nasa waxaa ku yimid aayaadku inay ku soo degeen qisada hilaal ibnu umaya oo isagana sidoo kalea ku dhacday iyo ciwaymul cajlaani oo xadiidkiisa hadda dul taagannahay labadaba way ku timid culimmada qaar mid bay saxiixinayaan qaarna waxay leeyihiin labada qisada mar isku dhow intay dhacday inay aayaadku labadaba ku soo wada degeen baa dhici karaysa oo sawbnusuul labaduba ay u yihiin sidaasman sidii qur-aanku sheegay buu marka nebigu mariyey sal lay waslam waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidka labada ruux markay yimaadaan maxkamadda horteeda in la wacdiyo oo ilaahay la xusuusiyo waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in ninka lagu bilaabayo sidaas ila qur-aanku waa ninkuu ku bilaabay sooma fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaat asagu markuu dhaartay kadib bay haweentu imaanaysa waana ficilka nabiga sal lay slam saa sumiye sooma ayib isagaa marka lagu bilaabay leanna iyadu markii isaga laga soo gudbo ayaa waxaa imaanaysa inay teedu timaado wayadra'u canha alcadaab wa in isaga lagu bilaabo inay waajib tahayna waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo keyrkii caleyh raxmatullah oo waxay yidhaahdeen waa in lagu bilaabo isaga maxaa yeelay isaga hadduusan marinba ayadii wax laga raadin baa qalada maxaaba iyada laga doonay isagiiba il marka hore inuu sugan waay saas daraaddeed hilaal ibnu umaya markuu nabiga ku yidhi sal lla alay slam reerkaygii nebi allo way sinaysatay oo xumaan bay ku dhacday nebigu wuxuu ku yidhi sal lla slam albayina wa xaddun fii dahrika lagu yidhi hilaalow ama caddayn keen inay sinaysatay afar nin oo arkayay ama haddii kale dhawarkaaga jeedal baa ku yaalla waa intaan aayaadku soo degay markaasuu hilaal ilahay intuu tadaracay wuxuu ilaahu i ilaahu maanta dhabarkayga jeedal ka furo ah, markaasa aayaadku soo degeen saas man marka ninkaa lagu bilaabi isaga markay kasoo soo gudubta unbay haweenta u gudbaysa sidaasana raajix xadiidka waxaa kaloo laga faa'idaysanaya uma faraqa baynahumaa halkaa waxaa deliishaday alimaam abu xaniifa iyo riwaaya can axmed oo waxay u deliishadeen labada ruux markay licaantamaan oo licaanku dhammaado waxay uun kala tegayaanoo nikaaxoodii dhammaanayaa xaakimku markuu xukumo xaakimka maxkamadda qaadaya ee keeska qaadaya markuu intay arrintu dhammaato uu isagu kala diro xukumkaasi soo baxo sidaa unbay ku kala tegayaan ayib sidaasna waxaa qaba abu xaniifiya riwaaya can axmed jumhuurtu waxay qabaan ma ahee xukumka xaakimka inuu kala diro waan idin kala diray dhaho uma baahnee marba hadday licaantamaan oo dhaarahaasi ay maraan toos bayba u kala tageenoo xadhiggiina waa go-ay waana kala dhaqaaqeenba qaalli iyo xukunkiisna waxba laga sugi maayo sidaasay jumhuurtu qabaan saasaana raajix leanna nebiga sal lay wasalam sidaasaa ka sugano uma faraqa baynahumaa waa xukumkii nebiga haddana abaddi weeyo tafriiqaasi maadaama nebiga sal ly slam uu qaadayo xukumka qaadaya sidaasa loogu nisbayn wa ilaa inuu qaadigu xukumo waxba loogama baahne waa abadii bay u kala xaaraamoobayaan saas daraaddeed baa cinda abi daawuud wayrihi min xadiis sahl waxaa ku timid madat isunnatu yani bacdu fi lmutalaacinayn an yufaraqa baynahuma uma laa yajtamicaani abada waa kala tegayaan dib dambana isuma kulmi karaan fura abadiya ladhaha fura abadiya mar hadday sidaa ku kala tagaan weligood isuma xalaaloobahayaan weligoodna dib dambe isuma guursanayaan waa ijmaac waa laisla golya ee keliya wax isku khilaafayaan ma qaadigaa xukumaya kala taggooda mise maba hadday licaantamaan waaba kala tageenba oo xukum qaadi uma baahna taasay isku khilaafayaan jumhuurtuna waxay qabaan inuusan qaadiga xukunkiisu laasim ahayna haddayba licaantamaan sidaa inuu xadhiggii ku go-ayo weligoodna aynan dib dambe isu guursan karayn ayb waana sida raajixa w taqriiba wacanhu radi allahu canhu ana rasuul lahi sal lay wasalam qaala wuxuu yihi lilmutalaacinayni labadii licaantamayey wuxuu nebigu ku yihi sal lay aslam waa cumaymir iyo xaaskiisii khawla nebigu wuxuu ku yidhi labadooda xisaabukuma war xisaabtiinnu cala allahi alla korkiisay ahaatay allah idinla xisaabtami doono waxba ka qarsoonayn axadukumaa midkiin kaadibu been buu sheegiyey oo labadiina midu baan been sheegahaye ee yacni laa sabiila laka warniyo wax jida kuma ahaanin calayhaa korkeeda jid kuuma furna bimacnaa nebigu labadoodaba wuu waaniyo xisaabukumaa calallah warallah idinla xisaabtami waa marka xukunku dhacay kadib yani markii hore waa waaniyey xukunku korku dhacay kadib oo kari waayey buu wuxuu ku yidhi allah idinla xisaabtami doona shakina kuma jiro labadiinna midkiin inuu beenaala yahay soo saas ma ilan hal arrin buu midna leeyahay waa jirtaa midna ma jirta le soma midkoodun baa beenaalaa sooma markaasaa ninkii waxaa lagu yidhi laa sabiila laka calayhaa jid kuuma furna aad ku xaasaysato waa kaaga dhammaatay waay saas way macana jid damboy reerkuugu noqoto kuuma furna qaala markaasa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maalii xoolahaygii haweenta xoolaha igaga maqan bu saa hadday ku tagtay xoolaa iga maqan xoolaha iyo xiluhu yaneen wada dhaafine haddii xilihii dhaafin xoolahayga laga siiy laga siiy hogaansuu istaag faqaala nabigu wuxu uhi sal alay wasalam in kunta haddaad tahay niyahu sadaqta mid ruu sheegay calayhaa korkeeda waxaad ku sheegtay haddaad run sheegaysay fa huwa maalku bimaa shay sababtii buu ahaaday istaxlalta aada xalaashatay oo min farjiha xubinkeedii ah haddaad run sheegayso waxaad ku sheegaysay ay runtaa tahayna hade xoolo meesha kuuma yaallaanoo xoolaha waxay ku yeelatay soo maadan u galmoonin ya ka hor intayna waxan ku dhicin soo kuma ahayn haa marba hawdii haweenta aada u galmooto meherkeedu waa sugan yahay xoolihii qaadanta iyadaa iskale somaynaan soo marin haweenaydii labadii ruuxee weliga idan la-aantiisa isku guursaday oo nikaaxa baatilka isguursaday oo uu sidaa ugu galmooday soo meherkii lama sinin gabadha ah. meherku sidiisaba wuxuu ku xidhan yahay haweenta haddaad u galmooto meherkeedii waa qacan bannaanku yaalla isaga saas daraaddeed niyo haddaad ruux sheegaysayna meherkii waxay gabadhu ku yeelatay xubinkeedii baad xalaashatay ood u galmootay warku meeshaas ku idli wain kunta haddaad tahay kadabta mid been sheegay calayhaa korkeeda ood ku been sheegtayna fadaaka kaasi abcadu mid fogaan badan wey laka adiga minhaa xaggeeda kala daranba sooma haddaad been sheegtayna hadda laba laysuu kaa dari maayo inaad ku been abuuratood cirdigeedii iyo sharafkeedii dhaawacday iyo in xoolihii yeelatay oy muratay lagaa siiyaay labadaa isku darsan maysidee xaalku markaa wada kasii fog yahay saas daraadeed xoolaha sheegin baa laleeyahy raallihow muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray xadiidka waxaa laga faaidaysanoo faaiidada ku jirta ay tahay in muxuu ahaayey labada ruux ee licaantamayay ay sidaa ku kala tegayaanoo dib dambe ayna isu arkaynin saan horeyba usoo sheegnay laa sabiila laka calayha taxriimka ay xaaraam kala noqdeenna waa muabad sidaasina waa laysla ogolya oo dib dambe inuusan u guursan karin waxaa kaloo laga qaadan maadaama xaggeeda ay yani waxa weyaan waxa tuhmada keenay uu ka yimid maalkii ha la ii soo celiyo hadduu ninku yidhaahdo soo celis male isaguna saana xadiisku waa faaidey wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi ubsuruuhaa fiiriya ubsuruuhaa arka haweeneyda iyadaa arrinkeeda ha loo fiirsado markuu kala xukumay oy lacaantameen oo hawshii la kala diray baa wuxuu yidhi ha loo fiirsado haweentaa iyada fain jaaad waxay dhashowda bal waxay dhashay keeni doonto haloo fiirsado fain jaaad hadday la timaado bihi kan ay uurka ku sido ee ninkuna diiday iska fogeeyey in jaaat bihi hadday la timaado abyada isagoo cad sabtan oo timo jilicsan timihii sii daysan yihiinoo timo adag aan lahayn fa huwa kaasi ilmahaasi lisawjihaa ninkeedii la licaanfamee iska anfiyey buu u sugnaaday wain jaaad hadday la timaado bihi ilmihii uurka ku jiray akxala isagoo indho kuulan akxalada waxaa laga wadaa indhaha xiribahooda yani eh, timaha indhaha ayaa hoostoodu madoobaanaysaa sidii ruux indha kuushay oo kale saasuuba ku dhalanayaaba agxala isagoo indha kuulan jacdan oo timo adag hadday la timaadana oo timihiisu adag yihiin oo isku marmaran yihiin fa huwa kaasi liladii ninkiibuu u sugnaaday ramaahaa uu ku ganay bihi isaga ramaa uu ganay ha iyada bihi ninkii uu ku ganay baa markaa dhalay wey macna halkaasuu ka soo jeeda hala fiiriy ah, waa laga warsugi muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa soo saaray sidaasi xaafidku caswigaasi uu bukhaariiyo muslim u tiiriyey sax maa ah xadiidku waa xadiidu anas markuu yahay muslim keliyaa wariyey bukhaari ma warin bukhaari wuxuu wariyey isagoo xadiidu bni cabaas ah laakiin sifaatkaa lagu sheegay oo nebigu uu sidaa yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo labada nin waa cawaymir oo ninka xaaska reerka qabay ah iyo ninka lagu tuhmay oo aan nidhi shariik ibnu saxmaa baa la dhihi jiray labada nin baa kala tilmaan gadisnaa ninkan reerka qabay ninka reerka qabay wuxuu ahaa nin cad oo hilib yar oo timihiisu jilicsan yihiin ninka lagu tuhmayna wuxuu ahaa nin maariin ah oo kubab waaweyn oo hilib badan oo timo adag nebigu marka wuxuu ihi ilmahaa dhalan doona labadooda kii uu u ekaado unbaa dhalay ha loo fiirsado wa ilaahay amarkii kii lagu tuhunsanaa ilmo u eg bay dhash sidii nebigu sheeg tilmaamuhu sheegay bay ku dhashay saa ninkii lagu tuhunsanaa buu u egyahaaba ilmuhu saas man sidaasi markay dhacday ayaa nebigu wuxu yhi sal alay wasalam lowlaa maa madaa min kitaab illaah la kaana lii walaha shanun ah, wixii hor maray oo ilaahay kitaabkiisa ah hadduusan jiri lahayn aniya haweentaa maanta waxbaana la dhex mari lahaa buui ama la ogaan lahaa waxa aniga iyada la dhex mara maxaa laga wadaa bimacnaa mar hadday licaansantay oo ay licaan samaysay xataa ilmuhu ninkii lagu tuumayba ha u ekaadee xad dambe oo lagu soo celinayo la marinayo ma jirto leanna qur-aanka muxuu yidhi wayadra'u canha alcadaaba baa leeyii cuquubadiiyo xadda waxaa ka celinaya inay shantii dhaarood marto soo shantii dhaarood ma marin xagee loo mariyo marka qur-aankii baaba meesha taagan nebigu sal lay slam aniga iyo raxmaan dhexmari lahabu marka waxaa laga qaadan shabaha iyo ekaanshaha ilmuhu uu u eg yahay ninka u eg yahay haddii licaan ay haweentu marto ma keenayo xad ma keenayo xad in la xado oo zinadiisi rasmiya loogu qiro ma keenayo faraha laga qaaday sidaas wy maana ayib xadiidka waxaa laga qaadanaya hore way ka faa'idaysanayaan haweenayda uurka leh haddii ay noqoto inay iyadii ninkeedu licaantamaan in la sugo intay ka umulayso sharti maaha xuduuddoo kale maaha licaanku haweentu iyadoo uur leh hadday xad ku waajibo waa la sugi intay ka dhalayso maxaa yeelay ilmaha uurka ku jiraa loo baqayaa haddii la jeedlo ama ma ahee dhagax lagu dilo ilmahana loo baqaya saas daradeed haweenta uur kale lama lama xado waa la sugaa xaddeeda waa la dibdhigaa ilaa ay dhasho weliba markay dhashay kadib nabigu sal lay waslam haweentii waa kii ku yidhi soo nuuji ilaa naaskaa uu ka go-o way tagto way soo nuujisay markay soo nuujisay kadib ba waxay keentay iyadoo wadda kibisna gacanta usoo saartay isagiioo keligii cunayo meeshaa taagan waxay ti rasul wakaa waa iga kaaftoomay waxba igama baahna maante hala xado markaasuu nebigu amray in la xado salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxaa laga qaadan intuu ilmuhu u baahan yahay xadda waa laga digdhigaya taa la mid ma aha licaanku iyadoo uur leh baa licaanku dhacaya haddii licaanka ninku uu licaantamayo ilmuhu ku jiro oo ilmaha uu anfinayo uusan ilmihiisa ahayn oo uu diidayana waxay culimmada badan in badan qabaan waa in licaanka lagu daro inuusan ilmaha dhalin oo dhaaraha shantaa markuu dhaarto waa inuu yidhaahdo way zinaysatay ilmaha uurkeeda ku jirana ma dhalin ma anugu hadduusan licaantamin ilmihii isagaa leh ilmaha hadduusan anfiyin ilmaha isagaa yeelana lianna ilmaha marba hadduu gobashiisa ku uurgalo ku dhasho oo xadhiggiisa ilmuhu ku dhashaay alwaladu lilfiraash waay ilmahaasi wuxuu nasabka ku waayi karaa inuu maxkamadda tago oo licaantabo oo iska anfiyo laakiin haddaad banaan kaga sheekayso ma dhalin ilmahaas ma dhalin weligaaba akri nasabkaagana wuu qaadan dhacalkana waxbuu ku leeyahay adaana dhalay maalintii qiyaamadana waxaad iman ilaah isagoo alla iska kaa xijaabay dadka macnaha ilmahooda ay dhaleen iska anfiyoo diida adigoo wax cadayna u haynin oo u diida nasabka u diida iska fogeeya oo bayriya ilaahay maalinta qiyaamada waxay imaanayaan alle waa iska xijaabaya tabaaraka wa tacaala la marinaya marka arrin culus waay arrin culus waay ayaala la yaab kale maalin dhaweyd baa gaarisan saa gabadh baa dacwoonaysa waxay leedahay ninkii nin baa qabay gabadh bay u dhashay marka ku curatay markaasu wuxuu ku yidhi haddaad gabadh labaad ku curato tan hadda aad haddaad gabadh labaad ku darta buui tan hadda joogto iyo taad soo wadaba ma dhalin maxaad uga carariyo gabdhahaga aad uga carari gabadh iyo wiil kolba kii ilaahay ku siiyo soo nasiib ma qaar baana gabadhba haynin wiilna haynin marka ilmaha wuxuu ku fogaan karaa in aad maxkamad tagto oo aad sidaasi marka ku anfido wailaa haddaad un bannaanka ka tidhaahdo waan anfiyo ilmaha ma dhalin waa dhashay nasabkana wuu leeyahay dhaxalkana wuu leeyahay waana ilmahaagii ama diid ama diida ayuu faaideynaya wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay sl rasuulku amara wuxuu amray rajulan ninbu wuxuu amray an yadaca inuu saaro yadahu gacantiisa inuu saaro cinda alkhaamisati midda shanaad agteeda dhaartii shanaad agteeda inuu saaro gacantiisa calaa fiihi ninka afkiisa nin kaloo meesha taagnaa ayuu nebigu sal lay waslam markii dhaartii afartii uu ninku soo maro tii shanaad la joogo buuhi war afka gacanta ka saar war afka gacanta ka celi waa laga qabanaya man waa khatar taa shanaad baa hawsha dhan macnaha ku dhacaysa amara rajulan nin buu amray an yadaca inuu saaray yadahu gacantiisa cinda alkhaamisati midda shanaad agteeda calaa fiihi ninkan dhaaranaya afka inuu ka saaro u ka celiya arrinka wa qaala markaasaa wuxuu yidhi inahaa iyadu nabigaa dhahay inahaa iyadu midda shanaadi muujibatun waa tii waajibinaysa waay maxay waajibinaysaa lacnaday waajibinaysa soo lacnad iskuma ridaysa taa shanaad baa waajibin oo laasiminaysa warka joog warka qabta waay macna waxaa wariye xadiidka abu daawuud baa wariye wanasaa-iy warijaaluhu iqaatun waay ibn cabdilhaadina wuxuu leeyahay sanadkiisa laa ba'sa bihi sheekh albaanina wuu saxiixiyey xadiidkaasi waa sugeen waxaa laga qaadan ninka dhaaranaya licaanka ku jiraayay in laga qabto oo la abhiyo oo la waaniyo oo laga celiyo oo ilahay la xusuusiyo iyadana sidoo kale lagu sameeyo haddii markaa la keri waayo oo khiyaar kale uu qaadan waayo waa la sii daynaya markaa xeelada salkeeda soo leef baan leey wacan sahli bni sacdin radi allahu canhu fii qisati lmutalaacinayn labadii liicaantamayey qisadoodii dhexdeeda cuwaymir cajlan iyo xaaskiisii weeye qaala nabigu qaala wuxu yihi rasulku sal lay aslam maya qaala sahal wuxuu yidhi falamaa faraqaa markay ka faaruqeen oo dhammeeyeen min talaacunihimaa islacnididoodii lacnaday isku ridayeen iyo licaantankii ay licaantamahayeen markay dhammeeyeen qaala wuxuu yidhi ninkii reerka qabay waa cuweymir ayaa qaala cuwaymir wuxuu yidhi kadabtu been baan sheegay calayhaa korkeeda waan ku been sheegay yaa rasuula rasuulka ilaahayo in amsaktuhaa haddaan sii haystaba ah, licaankii markaa waa dhammaan shantii iyo shantii waa mareen markaasu wuxuu yidhi rasul ilah haddaanba dib usii haystaba haddaaban dib usii haystaba beenbentayba ahayd faallaqahaa markaasuu furay alaaan saddex ku furay qabla an yamurahu intuusan amrin rasuululahi sal lay aslam rasuulkaon amrinoo kordhihin ayuu saddex ku dhuftay lel haddaabad iisii joogtaba waa haddaan kugu been sheegayba saddexdii baad ku furantahay bu nabiguna ma amrin kulamana salin sal lay slam ayb xadiidkan ayaa waxaa deliishaday culimmada jumhuurtoodaa deliishaday oo waxay yidhaahdeen saddexda dalqadood waa la israacin karaa haddii la israaciyana way wada dhici karaan masladan soo marnay soo maahay adilada deliishaday bay ka mid saddexdii buu nebigu hortiisa ku furay laakiin waxaa lagaga jawaabay oo qolada qabtan dalqaduu isma raacan ay kaga jawaabeen ninkuu war uu iska yidhi bay ahayde wax xugum oo ka dhashay ma jiro leanna hadduu saddex yidhaahdo iyo hadduu aamusaba soo lama kala direen oo kala dirkuna soo taxriim abadiya ma noqdeen tayib ma nebigaa kula taliyo furyuna saddex ku furyiri mse kula talin isaga unbaa degdegay sooma marka waa hadal uu iska yidhi wax ugumoo ka dhoolaya uusan jirin sidaas kaga jawaabeen an ibni cabaasin radi alahu canhu cabdulahi bn cabaas waxaa laga warin ana rajula nin jaaa wuu yimid ila nabiy nebigu u yimid sal lay slam faqaala markaasa wuxuu yihi ina imra'atii xaaskaygu rasuul allow laa taruddu ma celiso oo iskama waabiso yada laamisin nin taabanaya gacantiisa ah gacan taabanaysa sideedaba yacs kama tidhaah waa habad w habad habad ma taqaana ah, xoolaha xoolaha qaar waxaa jira neef walba ilmo kastoo yimaado iska nuugi karo sooma marka waxa wey haweentaydu gacan kusoo socoto maba celisu yii ajaaib qaala nabigu wuxu uri sal lay aslam aribha dir buuri aribha bimacnaa fur waay ah, masaafuriyo isdhaaf qaala wuxuu yidhi akhaafu waxaan ka bacqayaa an tatbacaha inay raacdo nafsii naftaydu inay raacdo aad baan u jeclahayo dee haddaan diro aniguna waa naftaydu way ka daba tegi kama samri karo qaala nabigu wuxu uhi sal lay aslam fastamtic markay ku raaxayso biha bay iska hayso haddiiba naftu kaa raacayso iskala joog baa lagu yidhi waxaa wariye abu daawud abu daawud baa wariye wtirmidiyu wlbazaaru baa wariye wrijaalu xadiidka rijaalkiisuna iqaatun xadiikaasi tirmidi ma warinin wahmi wey ismoodsiis waay abu daawuud iyo bazaar keyrkii waa soo saaray laakiin tirmidi ma warin xadiisu tirmidi kamid ma ah. xadiikaas alimaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy waa xadiis saxiix oo mashhuur ah ibnu kaiirna fii tafsiirihi wuxuu leeyahay sanadkaasi waa jayid ibnu xajarna fi talkiis wuxuu u iishay inuu saxiix yahay mundiri kadalika fi mukhtasar sunan sheekh albaanina wuu saxiixiyey calaa shari muslim shaahidna wuu u sheegay bayhaqi uu soo saaray kama fii saxiixi sunani abi daawuud oo asalka ah xadiiku marka xadiisuma wa ahrajahu xadiidka waxaa soo saaray annasaa'iyu nasaa'i baa soo saaray min wajhin aakhara dariiq kalu ku soo saaray can ibni cabbaasin buuna ka wariyey radi allahu canhuma bilafdi buu ku wariyey qaala inuu nebigu yuri sal lay aslam talliqha fur meesha qaribha ayuu alliqha yiri waa isku mid qaala markaasaa ninkii wuxuu yii laa asbiru ma sabri karo canha xaggeeda kama sabri karo rasuulka ilaahayo kama ma dulqaadan karo naftaa iga raacaysa qaala markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam faamsikha markaa hayso xadiikaasi nasaa ayaa rajaxay inuu mursal yahay mawsuulka markuu yahayna wuxuu yihi ma sugna ibnu jawsi wuxuu ka soo guuriyey imaamu axmed inuu yidhi baabkaasi wax xadiioo nebiga kaga sugan mas jiro asalna male buui xadiikan sidaas daraaddeed baa imaam ibnu jawsi xadiidka wuxuu ku soo arooriyey kitaabkiisa mawduucaadka aad baana loo naqdiyey alimaam ibnu jawsi xadiidka mawduucaadka uu ku keenay ku sheegay aad baa looga daba tegey waxyaalaha kitaabkiisa aad loogu ceebeeyey ayay ka mid tahay xadiidkiisubaa xadiidku waa xadiid sugan maxaa laga wadaa marka wa haweenaydu gacan ma celiso haweentaydu maxaa laga wadaa culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihin haweentaydu nin xumaan inuu ku sameeyo rabo iskama celiso sidaa qaar baa qaba abu cubayd iyo nasaa-i ibnulacraabi khataabi khazaali nawawi saasay ku tageen daahirkaasay mareen waxay yidhahdeen haweentani waa haween aan ragguba u kala duwaneyn ninba iskama celisaba ayb waxaa la yidhi hadduu macnuhu sidaas yahay nebigu haweenay zaaniyada nin haysa miyuu dhihila isaguu qur-aanku uu leeyahay wa xurima dalika cala almu'miniin ah, naag aan ninnaba iska celinayn iska haysa nebigu ma dhehen baa layidhi qolada qaarkood culimada qaarkood waxay marayaan ina imra'atii laa taruddu yadda laamisin lagama wado zine eh waxaa laga wadaa haweentaydu gacan taabanayso xoolo ka rabta oo wax weydiisatay waxba uma diido sidaas daraaddeed biilka ansiye xoolaha guriga yaallaaye cid kastoo weydiisata way siisaa waa haween deeqsiyada awa ah laakiin waxay yidhahdaan deeqsinimadu dumarka ceeb bay ku tahay waxaa la yidhahdaa afar shay oo ragga ammaan ku ah baa dumarka ceeb ku ah xukamada sidaa yidha waxaa ka mid ay dhahaan muxuu ahaayey deeqsinimada waxaa yidhi haweeneydu hadday deeqsiyo tahay haddee xoolihii ninka unbay deeqsi ku noqono kala firdhini soo maa waxaa ka mid ay dhahaan geesinimada hadday geesiyo tahayna dee ninka unbay ku taagantah lacadow la dagaalami mayso sifaad noocaasay sheegaan marka laa taruddu yadda laamisan culimada qaar waxay ku fasireen haweentaasi xoolo ma reebto xoolihii oo dhan bay bixisaa alimaamu axmed baa sidaa ku fasiray asnaci imaamkii luqawiga ahaa ibnu jawsi saasay maray qaar waxay leeyihin waxaa laga wadaa laa taruddu yadda laamisin nin aan u galmoonaynin laakiin uun taataabanaya ama iskala faraciyaaraya ciyaaraya iskama celiso xoogaa galmadu waa culus tahay laakiin fara ciyaar kale way iska ogoshahay saasaa laga wadaa marba haddayna zina hoose samaynayni way ka fududahay tii hore adiga xadiidka macanihiisa waan isku khilaafsanya laakiin maxaa meesha loo keenay kitaabu licaan maxaa loo keenay kitaabu waxaa loo keenay ninku xaaskiisa hadalka uu ku qastay hadduu yahay hadal aan ku caddayn way zinaysatay laakiin macnaha laga fahmi karo qadaf ma aha markaa hadduu yidhaahdo haweenaydaydu gacan loo soo taagay iskama reebto way zinaysatay ma hadal cadba mise waa hadal ixtimaali kara hadal aan ku caddayn oo ixtimaali kara hadduu haweentiisa ku sheego qadaf ma aha ee waa hadal muxtamil ah suuroobi kara sidaas daraaddeed qadaf oo kale loola dhaqmi maayo xadiidka macnahaasaa loo keenay xadiid kale soo socdana isaguna macno noocaasoo kale faa'idayn doona hada wabilahi tawfiiq wa sal allahu cala nabiyina muxamedin wala ali w saxbi waslem